بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى القول في عبارة الراوي بطريق بطريق المناولة والإجازة cinwaankaas waa cajiib jiddan waxaad moodaa in in wax lagu soo daray inuu yahay alqowl fi cibaarati raawi yani in laga hadla raawiga cibaaradiisa markuu xadiidka warinayo biariiqi lmunaawala walijaaza munaawale ijaaza markuu wax ku warinayo siduu dhihi lahaa oo w oo wax laga yiraahdo waay yani ida akada alkitaaba can ariiqi lmunaawala walijaaza ما هي الصيغة التي يستخدمها الراوي للتعبير عن هذه المرويات التي أخذها عن شيخ إجازة انتهى لجي حكي عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة حكي ذلك عن الزهري إلى آخره wuxuu ri xukya can qowmin waxaa laga laga soo naqliyey min almutaqadimiina iyo waman bacdahum waxa ka dambeeya culamadii ka dambeysay anahum jawazuu inay baneeyeen iطlaaqa xadahanaa waahbarana xadahanaa iyo akhbaranaa in la dhihi karo fi riwaayati bilmunaawala saas maahno ah, aniga fi riwaaya wlmunaawala ay qoolma dhici karto fi riwaaya bilmunaawala markii munaawala in wax lagu wariyo la rabo dad baa yidhaahdeen xadahanaa waahbarnaa waa dhihi karaan hadduu sheeki uu kitaab kuu dhiibay oo yihi adintuka aw ajaztu laka an tarwiyahu canii ina tiraahdi xadathanii dalika sheekh fulan fulan oo xadathanii ina tiraahdi ama akbaranii oo aadan munaawalo ijaazo soo qaadin dadaas sidaas qabo xukiya dalika can zuhri wa malik wagayrihima madhabkaasna laa'iqun wuxuu ku haboon yahay bimadhabi jamiici man culama dhammaantood madhabkooda inuu noqdo sabaqat alxikaayatu in wax laga soo naqliya hormartay canhum annahum ayaga jacaluu inay ka dhigeen carda almunaawala sheika wixii loo bandhigo almaqruunati bilijaazati ijaaza lala xariiriyey samaacan inay ka dhigeen yacni qoladii yihaahdeen eh, sheika markii kitaab loo dhiibo oo liidaa sheikhu kitaabkan waxaa ku qoran marwiyaadkaadi waa iyo ibn oo munaawaladii sidaas oo loogu dhiibo qoladii yihaahdeen munaawaladaas waxay lamid tahay assamaac min lafdi sheikhay lamid tahay meeshaan waa inay yihaahdaan eh, in xadathana akhbarana lagu wari karo intaa keliya weyaan ayib waxukiya ayda can qowmin waxaa laga wariyey oo laga soo naqliyay mithlu dalika fi riwaaya bilijaaza ijaaza haddii wax lagu warinaane qolaaba yihahdeen xadathana akbarna listicmaali kara wa kana alxaafidu abu nucaym albasbihaniyu saaxibu tasanif اlkahiira fi cilmi اxadiid abu nucaym saaxibu xilyat اlawliyaa yuطliqu kii iطlaaqa buu ahaay akbaranaa ou dhihi jiray isticmaali jiray fii ma yaruuhi bilijaaza wax kasta wuxuu ah sheekdiisa ijaaze kaga wariyey lafdi akhbarana buu adeegsan jiray waruwinaa canhu waxaaba noogala wariyay anahu qaala inuu yihi anaa anaga idaa qultu haddaan idhaahdo ana miya ana idaa qultu xadatanaa haddaan idhaahdo fahuwa samaaci waa markaa sheekaan lafdi ahaan ugu maqli wa idaa qultu akhbaranaa haddaan idhaahna cala liطlaaq oo waxba kale ku darin fahuwa ijaazatun weeyaan min gayri an adkura fiihi inaan sheega iyadoona ku jirin ijaazatan aw kitaabatan aw kataba ilaya aw adina lii fi riwaaya canhu anoona ku darayni yaan aan ku leeyahay akhbarana isilaaxa siga uu leeyahay culamada kale akhbarnaa ijaazatan ama fi ma adana lii adina lii aw fi ma kataba lii ay ku daraan si wooba kuu sheegay maa samictu min asheikh xadahanaa baan leeyahay wamaa ucطiitu ijaazatan canhu akbarana aan ka cabir anoo wax kala raacsinayno ilaaq ah waxa weeyaan waa nooc min atasaahum wa kaana abu cabdillaahi almarzubani alkbaari saaxibu tasaaniif fi cilmi اlkhabr ninkaa magacaasi dheer leh alkbaari waxaa la yihahdaa ninka siirada iyo taarikhda ku takasusa sida ninka xadiidka u taxriij muxadis la yihahdo mufasir la yihahdo kana ikhbaari baa la yihahda saaxibu tasaaniif fi cilmi alkhabar yarwi akthara maa fii kutubihi kutubtiisa waxa ku jira badanay wuxuu kaga wariyey dadka ijaazatan min gayri samaacin kutubtiisa dhan oo mashaaikda ka warinaya kulligeed can ijaaza oo wuxuu mashaaikda ka maqlay waa yaryihin wa maca dalika yaqulu fi lijaazati wuxuu lehay akbaranaa walaa yubayinuha oo ma dhahay akbaranaa ijaazatan iyo wax kuma daray wa kana dalika fيma xakaahu اkhaطib khaiib اbaqdadiya saas ka soo naqliyey wa wa kana dalika midkaas waxau ahaaday fيma xakaahu اkhaiib uu kasoo naqliyey mima ciiba bihi wa midkii lagu ceebay aleyhi in la yihahda inuu inuu wax eh, ijaazo ku qaatay inuu akbaranaa u adeegsado marna xataa usan soo hadal qaadin wax ijaaza la yihaahdo waxyaalaha lagu ceebeeyey bay kamid tahay buuri wاsaxiixu wاlmukhtaaru aladii calayhi camalu aljumhuur wa iyaahu ikhtaara wuxuu li midka saxiixa oo la doortay aladii calayhi camal jumhuur jumhuurka camalkiisa meesha ay ku taagan tahay wa iyaahu iyo saxiix yaa ikhtaara ahlu taxari ou doortay dadka macnaa taxari dadaalka dheeraadka bixinay iyo wاlwaraci waxa weeyaan almancu fi dalika wالصaحيiح الmktaaru almancu fi dalika habarkiita kaas waxaan kale waxa weeyaan waa hadalkii la buubuuni macnaha hadalka صaحيixa oo muktaarka oo dadka ahlu taxari walwarac ay doorteen wالصaحيiحu fi dalika almancu wa in la diido oo aan ijaazo wixii lagu qaatay akhbarna xadathana loo isticmaali karin almancu fi dalika min iطlaaqi xadathana waakbarana wanaxwihima min alcibaaraat inaan loo isticmaali karin iyo wa taksiisu dalika midkaas in lagu khaas yeelo bicibaaratin tushciru bihi cibaarataas oo weysiinayso inaan xadathana iyo akhbaranaa loo isticmaalin laakin loo isticmaalo cibaara tudinu bilijaaza haddii axbarana la yihahdo an yuqayada xadathana maba loo isticmaali karo bian yuqayida hadihi lcibaaraati cibaaradakan inuu ku qayido waayo oo fayaquula ou yihahdo akbaranaa aw xadathanaa fulanu munaawalatan fulaan baa wuxuu iigu waramay munaawala aw wa ijaazatan aw akbaranaa ijaazatan aw akbaranaa munaawalatan aw akbaranaa idnan aw fii idnihi aw fii maa adina lii fiihi aw fii maa adlaqa lii riwaayatahu cani iga wari wuxuu yihi cibaarooyinkaasaa lagu daraabu aw yaquula inuu yihahdo ajaaza lii fulaanu aw ajaaza lii fulaanu kada wa kada aw naawalanii fulan wamaa asbaha dalika min alcibaaraat waxaas macnaheedu waa noo soo hormaray wakhasasa qowmun waxay ku gaar yeeleen alijaazata bicibaaraat inay ku gaar yeeleen lam yaslamuu fiiha ayna ka nabadgelin min atadliisi inay tadliis ku dhacaan awgeed aysan ugu nabadgelin aw arafin araf ay ku dhacaan oo minhu min atadliisi kamid ah. ka cibaarati man shaksi cibaaradiisa weeyaan yaquulu fi lijaazati dhahay akbaranaa mushaafahatan ow leh ijaa mushaafaha waxaa la yihahdaa wixii an taakuda can isheekh mushaafahatan yani min ashafati ila kaaga soo horjeedo waxaa leeyahan caayintuu mushaafahatan waa kalaam aad u sareeyo ijaazadii yaa waxaa loo isticmaalay akhbarnaa mushaafahatan muxuu ula jeedaa sida tan ujeedaa fiir markaa akbarna ida kaana qad shaafahahu bilijaazati lafda ijaazadii lagu dhawaaqay ana ajaztu laka an tarwiya canii marwiyaati hadalkaasoo wuxuu ka dhigtay inay mushaafaha tahay dadkii waxay uhaasaan markaan mushaafahadii bmacnaa taxdiidu الshayk lilaxaadiidi waaxid bacda alaakhar saasuu ahaysta oo in axaadiidtii mushaafaha loo qaatay buu uhaysta ninkii maqlay asigana wuxuu ujeedaa ma ahana ijaazada mushaafaha ahayd oo ijaaza lasoo qoray ma ahayn laakiin ijaaza oo aniga asiga horteedna aan ku kala qaadanay marka dadka waxay ufahmaan shay walwaaqicu shay akar wahada tdliis wa lanahu ikfaa caybin fi sana kana nafs shay bay noqonaysa waka cibaarati man shaksi cibaaradiis oo kale weeyaan yaqulu dhahay akbaranaa fulanu kitaabatan yu leeyahay kitaabatan waxaa loo haystaa markaas wixii adigoo u kula fadhiy inaad u qorto ana sheekh kataba litilmiidi amaamahu yaqulu kayta wa kayta aw ma kataba ilaya ana wuxuu isoo qoray aw fi kitaabihi wuxuuna ula jeedaa ida kaana qad ajaazahu bikhaطih fiiri ninkan waxa weeyaan waxba uma qorin laakiin khad loo soo qoray baa ijaaza lagu siiyey ijaaza wajhan liwajhin u dhacday ma ahayn ama wuxuu ri maa wajadtahu bikhaطi faqad adintu laka fi riwaayati cani saasay ijaazada ahayd marka wax allaale wixii khadkiisa ku helo wuxuu leeyahay akhbarnii kitaabata waxaa loo haystaa marka ijaaza maqruuna bilkitaaba inay tahay waa nooc oo oo arrinteeda ka dheer fa haadaa wain tacaarafaw haba isku aqoonsadaano fi dalika طaa'ifatu min almuxadisiina mutaahiriin falaa yakluu kama marno can طarafin min atadliisi qeyb oo tadliiska kamid inuu ku dhacay waa limaa fiihi waxa ku sugan awgood oo min alاstiraaki wاlاshtibaahi ah wixii bay wadaagsanayaan bima ida kataba ilayhi dalika alxadiida bicaynihi waxaa isku ekaanayo xadiid lagu soo qoray oo lagu yihi xadiidkan iga wari bicaynihi iyo ijaaza oo lagu qoray kitaab kaamil waxa weyaan alkitaabatu alijaazatu fi riwaayati can xadiidki kitaaba xadiid bicaynihi waa ka qawisan tahay in lagu yidhaha kitaabkan dhan aniga iga wari kan oo kitaabka lagu soo qoray sida hadda musanif ka muuqato waxay u eg tahay inay tahay xadiid bicaynihi markay tahay ashbah bilmushaafaha bay u eg tahay laakin biijaaza kitaaba markay tahay waa kala duwan tahay waa isku waxda dhow weyaan wawarada can waxaa ka soo aroortay imaam waxaa weyaan min aimati الsham bayrut i dhulkaasu ku noolaan jiray wahuwa imaam waxa weeyaan lahu madhab matbuuc waa la yaqaanaa sida sufyaan thawri shaafici asigo dhan waana waxa weeyaan qarnigii imaam shaafici isku dhow yihiin markii la fiiriyo taqriiban miya waaxid وhamsiin la weli waa ka shaafici ka horeeya wawarada can اlawsaaci anahu khasasa ijaazata ijaazada inuu ku khaas yeelay biqowlihi khabaranaa la yihahdo bالتشديد والقراءة على الشhيkna wuxuu ku gaarayay بqwلi أخبرنا يعني ma أخdت ma أخdته من المرويات عن الشhيk بالإجاaزة قل أخبرنا قل خبرنا وma قرأته من الأحاadيث على الشhيk قل أخبرنا saasuu leeyahy waa اصطلاح iska gaar واصطلح qوم waxay ku heshiiyeen من المتأخريiنa على إطلاق أنبأنا in lagu إطلاaqi karo في الإجاaزة oo akbaranaana aan lagu iطlaaqi karin anba'anaa الsheik hadaa tirahda fulan bmacnaa anahu ajaazaka wa huwa اkhtiyaaru walid ibni bakrin صaaxib اlwijaaza fi اlijaaza kitaabka la yihahdo ninkii iska lahay baa saas yiri laa shaka inay anba'anaa ijaazada badanaa loo isticmaalo musanifka asaaba hore uu soo sheegay wqad kaana anba'anaa cinda qowmi fi ma taqadama bimanzilati akhbaranaa dadka mutaqadimiinta e waataan baabka madhalkiisa aan kasoo gaarnay asiyaq alati tuxamal biha alaxaadiid ou yihi xadahanaa samictu akbaranaa anba'anaa can qaala qaala lii kulu hada waa alfaad iskuoda daraja dadkii horena ay waxba u kala qaadi jirin xata dacaa ibnu cabdilbari maa yushbih ijmaac siiqada lama fiirinayo waatuu yihi waxaa la fiirinayaa tilmiidka iyo sheekiisa inay mutacaasirayn ahaayeen ayna kulmeen hadiiba intaa بأي صيغة بعda ذلika اsتkdamuuه fahiy maxmula calى السmاع marka wuxuu iri وqad kaana anba'naa lafdiga anba'naa wuxuu ahaan jiray cinda qowmi فيma تqdma sidii soo hormartay بmanزilati أخbarana u isticmaali jiray وإlى hada naxى الxaafiظ الmتqن abu bkri albayhaqiy abu abubakrin bayhaqi jidkaasoo raacay naxa bimacnaa dahaba ilay waxaa weya naxa waa jihawa id kaana yaqulu wuxuu dhahay anba'anii fulanu ijaazatan marka wa fiihi ayda ricaayat lisilaaxi lmutaahiriin anba'anadii oo siiqadii horo qadiim loo isticmaalana way ku jirtaa haddana shakiga wax ka rafcinayo waa ku jirtaa ijaazadii gadaal ka raacsiiye marka waxa weye jamaca bayn lmusطalaxayn waruwina can اlxaakim abi cabdillahi alxaafidi raximah اllahu anahu qaala aladi akhtaaruhu wacahidtu calayhi akara mashaayikhi wa aimati casri an yaquula inuu yihaahdo waaye tilmiidki fi ma carada calى lmuxadidi sheekiisa wuxuu ku bandhigay oo ajaaza lahu riwaayatahu inuu ka warin uu ijaazo siiye shifaahan ayagoo iska soo horjeedo inuu yihaahdo waayo ambaani fulanun inuu yihahdo haddii sheekii uri uu yihahdo kitaab u bandhigay kitaabkii uu bandhigay uu u ijaazay inuu ka wariyo ijaazadaasna ma aha ijaazo lasoo qoray waa mid iyadoo laisla fadhiyo shifaahan lagu bixiyo marka inuu yihahdo anbaanii fulanu inuu yihaahdo oo anbaanidi ijaaza loo isticmaalay lakin ijaaza oo qawiya maqruna bilcardi walmunaawala inta dhan wa wa fi ma kataba ilayhi muxadithu min madinati hadduu sheekhi ijaaza tilmiidka usoo qoray magaalo kalene walam yushaafihhu ousan wajhan liwajhin usiinin bilijaaza oo ijaazada la mushaafahin wuxuu leeyahay kataba ilaya fulan meeshuu anba-ani fulan oo ka dhihilaayo ya hadday tahay ijaazada nooceeda mid laysu soo qoray yaa wuxuu leeyahy kataba ilaya fulanun fulaanaa soo qoray buu leeyahy ayb waruwina can abi camrin ibn abi jacfar ibn xamdan annaysaburi qaala samictu abi yaqulu kul ma qaala lbukhaariyu qaala lii fulan fahuwa card wamunaawala ninkaas oo abuu camrin aabihiis oo abuu jacfar ibni xamdaniga waana soo maray wuxuu iri kulamaa qaala albukhaariyu hadduu yihaahdo qaala lii fulan hadduu ka cabiro fahwa cardun wa munaawala cardigii waxaa weyaan sheikhu axaadiidtan adiga ma leedahay marka saas bandhigid waa tilmiidkii yacriduhu cala sheikh sheikhin intuu fiiri uu leeyahay u dhiiba le ayaga waa waataan soo dhaafni meesheeda ibnu xajar inuu yiri midan waxaa diidayso anana ra'aynaa an الbخaarي axyaana yaqul fi صaحiiحi qaala li fulan haddana kutubtiisa kale xadiidkii naftigiisi nafsa sheikhu xadathanii fulan ou leeyahy marka daliil waxay u tahay buu leeyahay in qaala lii fulan markuu inaysan cardi munaawalo ahayn ee nooc min ataxamul inay tahay alxaafid ibn xajar waa rogrogi badanaa wuxuu ri waxay arrintaas ku timaadaa markii xadiidka sanadkiisa nooc min ashaki u ku jiro qaala lii dakara lii u isticmaala laakin shaqo kuma laha siyaqatu xaml shaqo kuma laha waataan kusoo marnay xadiid almacaazif oo ibn a ibn xasmna uu ka hadlay aan kusoo sheegay qultu warada can qowmi min aلruwaati الtacbiru can اlijaazaةi bqowli akbaranaa fulan ana fulana xadatahu waakbarahu warada can qowmin waxaa ka soo arooray min aruwaati الtacbiru can اlijaazati ijaazada inay ka cabiraan bqowli akbaranaa fulan ana fulana xadatahu aw akbarahu tan hore akbaranaa fulan ta ma ah ana fulana taasaa lagala jeeda ana fulana xadatahu aw akbarahu inay ka cabiraan oo meeshii ay dhihi lahayen akbaranaa fulanu ijaazatan can shaykihi fulan ay dhihi lahaayeen iyo ana laga isticmaalaya ayib marka waa goorma markaad sheekaada ijaazo ugu qaadati atacbiiru can الshayki bilafdi ana can shaykihi waxay tusinaysaa ijaazo inay tahay laakin waxaa weyaan ijaazadii oo la fabrikeeyo xoogaa la qurxi marka anadaasay bimacnaa meeshay dhilayan akbaranaa fulan ijaazatan can shaykihi la dhihi وبلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطابي أنه أنه اختاaره أو حكاaه اkhtاaرh iyo xakاahu laba oo shaki la gelin kara ma ah اkhtaarahu معنaha waxa wey asaa ra'y ahaan u doortay xakaahuna waxa wey نqلw can غayrihi marka wuxuu yihi ma garanayo markaasuu musanif uri hada isilaaxun baciid weya wuxuu ka fog yahay can alishcaari bilijaaza in ijaaza meesha ku jirto in lays ogeysiyo ka fogya oo akbaranaa fulan ana fulan siiqada oo min asiyaq almaxmuula cala samaac ay ahayd inay ijaaza loo isticmaalo min atadliis wa huwa fi ma idaa samica minhu lustaadu ustaadka hadduu wax ka maqlo faxasb wa ajaaza lahu oo u baneeyo maa rawaahu wuxuu wariye qariibun waa dhow yahay buuri ya isnaad ma idinku qoran wahuwa fima ida samica minhu staaday ku wanaagsan tahay wahuwa fima idaa samica hadduu maqlo waayo alustaadu minhu ayadana ishkaal wa nusaq kale in la raadiyo ubaahan tahay fii ma idaa samica hadduu maqlo tilmiid minhu min asheikh alisnaada faxasb ma fi mushkila waa la xaawilaya liannahu haddaan idhaahdo ustaad fii ma idaa samica minhudaas horta waxay noqonaysaa sheiki alustaad maxaa marka kayfa yakunu yataxawalu tilmiidu ustaadan ustaadka sheeka فيma إda سمع اأstaadu منه min الshayk lama dhigi kara marka isnaadkaasay ku wanaagsan tahay وأjaaza lahu maa rawaahu qariib fahuwa qariib weeyaan kayfa yani waxaa lagala jeedaa markuu leeyahay akbaranaa fulan ana fulan waxay ku ansixi kartaa hadduu sanadki intuu ka maqlo macnaha waxa weyaan samica alxadiida bisanadihi uma atbacahu bilijaaza markaas waa la dhihi karaa macquul waayo oon samaaci ijaaza isla jirta saas miya allahu aclam faina kalimata ana fii qowlihi akbaranii fulan ana fulan akbarahu fiiha ishcaar baa ku jira biwujuudi asli اkbaar ikhbaarka asalkiisa inuu joogo wa in ajmala almukhbaru bihi midka loo khabraya haba guud ha isku duuduubo walam yadkurhu tafsiila kan waxay tusinaysaa marka isnaadka in sidaa ay tahay wuxuu leeyahay haddii ay jirto kitaabtii haddii sanad ahaan uu ku dhegeysta oo markaa macnaha waxa weeyaan ama waxbaa ka tagay ama waxba shaki u ka qabaa markaas buu ijaazo u raaciyey haddii marka akbaranii fulanun ana fulanan la yihaahdo anadii oo awal loo isticmaali jiray maa sumica min asheikh maanta baciid noqon mayso lianna asla alkbaar waa jiraa oo liana tilmiid samica min shayki bacda alaxaadiid biasaniidiha sidaas unba hadda ila muuqata wallah aclam oo saxiixa in la fiiriyo ubaahan tahay kutaabta haddaana la taxqiijina waa dhib badan tahay kuwaa nusak tijaari ah weya qultu wakahiira ma yucabiru ruwaat اlmutaahiruuna can اlijaazati اlwaaqicati fi riwaayati man fawqa shaykh اlmusmici bikalimati can fayaqulu axaduhum ilى akhirih wakahiira waxaa badan kahiira ma waxaa badan yucabiru ruwaat اlmutaahiruuna ruwaadka dib oo yani oo mutaahiriintood dambeeyeen inay ka cabiraan can ijaazi ay ka ijaazati ay ka cabiraan alwaaqicati dhacday fii riwaayati man shaksi riwaayadiisa oo fawqa shaykhi shayka ka sareeyo almusmici ee maqashiinay bikalimati can inay ku cabiraanaa badan yucabiruuna ruwaatu mutaahiruuna bikalimati can inay ka cabiraan waxa weeyaan sheekhaadaan hadirta adig kuu soo dhow samicta minhu xadiid lafdan ijaaza ma jirto laakin maa xadaثaka shaykuka lam yasmachu min shaykihi inamaa akadahu biاlijaaza marka wuxuu rabaa inuu ku ogeysiiyo riwaayatu shaykihi can shaykihi inaysan samaac ahayn ka riwaayatihi huwa can shaykihi markaasuu le xadaanii shayki aw akbaranii shayki ule tansaxua can u isticmaala markaas meesha u dhihi lahay xadathanii sheikhan sheekiisa kale ama samictu u dhihi lahay ama ana sheika u dhihi lahay yowcan isticmaana bimacnaa maa rawaahu lahu shaykuhu inamaa huwa ijaaza can shaykihi lafdi cantaas aad tusinayso ayb waxa weeyaan wa waa dadkaas mutaakhiriinta waa waxaan u haysanina kutubta oo musajalka oo mudawanka ah waxaan samaacahan looma yaqaano hadday dhacdo kelima ama xadiid mucayanana bikuli wuduux waad ku arkaysaa fi dakhili الsunan ana fulana fi ma xadatahu ilaya bikitaabatihi inuu yihahdo ama ijaazata li fi hada اxadiid wahada waxay ku timaadee fawt markuu dhaco oo kitaabkan ninkan waad ka maqasha lakin xadiid xadiiثeyni fayaktub laka biاlijaaza aw tarwi canhu bالnuzuul can tilmiidin milika can الsheikh labadaas waa dhacda lakin waxaan wax la yaqaana ma ayb marka wuxuu yihi وkثيirا ma يucabir الرuwaaة المتaأخiruuna bkalimati can ay ku cabirayaan o fayaqul axadهm wuxuu leeyahay إida samca calىa shayki haduu sheik xadiidka maqlo biijaazatihi can shaykihi sheikaas wuxuu haystaa ijaaza can shaykihi wuxuu leeyahay qarأtu calى fulan can fulan kan hore muwaasط waaba qarأta calayhi ijaaza maba aha lakin aladi qarأta calayhi akada ma qarأta calayh min axaadiiث can shaykihi bilijaaza intaas kale wadalika qariib waa dhow yahay fيma ida kana qad samca minhu biijaazatihi can shaykihi in lam yakun samاعa fainahu shaakun wadalika qariib waa dhowdah waa la qaada karaa fيma ida kaana hadii uu yahay qad samca shayki inuu maqlay minhu min shaykihi biijaazatihi ou kaga maqlay can shaykihi kale in lam yakun samاعa haddousan ahayn fainahu shaakun macnaha waxa weeyaan marna canti litacamud u isticmaalaya marna waxa weeyaan ina shaykaka yashuku fi ma akadahu can shaykihi hal kana bilijaaza am bsamac markaasuu lafdi labadiba saalixo ayuu isticmaalo canti ah saasuu leeyahy wa xarfu can mushtarakun bayna asamaaci walijaaza saadiqun calayhima wa xarfu can can xarfigiisa mushtarakun waaa waxaa wadaagsado bayna asamaaci walijaaza loo wadaagsado oo nin aada wax ka maqashay can fulan waa dhihi kartaa nin ijaaza aad ka qaatayna can waa laga cabiri karaa saadiqun calayhima calaa alijaaza wasamaa uu ku rumowsan yahay waataan hore usoo dhaafno min siyaq itiصaal in lam yakun اlmustaqdimu mudlisan haddii maalik u iraa xadaanii naafi an naafi haduu iraa isku mid lafdigaas cinda mutaqadimiin saas mutaahiriina ijaazay geliyeen liannahu shayga adiga aad sheekan aadan ugu maqlin lafdi ahaan aqala shay anahu min anahu min cindihi fataqul canhu oo ninkaa mudaliskaba waxa u isticmaalay hada alxadiid wain lam asmachu min asheikhi mubaasharatan ila ana hada alxadiid cinda sheikh faana aqul can fulan ay ana hada alkalaam yujad cinda fulan lakin biariiqa alati wujid wujidat ma hiya hal hiy ariiqa mutasila o munqaطica taas un baa ay ku kala duwan yihi ثuma aclam ana almanca min iطlaaqi xadathana waأخbarana fi ijaazati laa yazulu biibaaxati اlmujiizi lidalika kama اctaadahu qowm min almashaa'iki min qowlihim fi ijaazatihim liman yujiizuuna lahu in shaa qala xadathana wain shaء qala أخbarana wuxuu ri uma aclam waxaad ogaataa ana almanca diididda min iطlaaqi xadathana waأخbarana in lagu iطlaaqa la diido fi lijaaza can ijaaza lagu iطlaaqo laa yazuulu mancigaas ma zuulayo biibaaxati lmujiizi ninka wax banaynayo inuu baneeyo ninka ijaazasiinaya inuu baneeyo lidalika lafdiga inuu kuu baneeyo fiiri waxaa weeyaan inaa wuxuu kuleeyahay ijaazadu ku siinaa marka ijaazada aan ku siiyey waxaa kuu banaa niyaw tilmiidkaa inaad bilafdi ijaaza iiga warisid iyo waxaa kaloon ku banayna akbaranaa waxadahanaa inaad iiga warisid marka wax awal mamnuuc ahayoon diidnay likowni lmujiizi qad ajaaza litilmiidihi mamnuuci mubax ku noqon maha intaa keliya waadix fiiri waa kana kama ctaadahu qowmun say ay caada uga dhigteen min almashaayikhi min qowlihim fii ijaazatihim ay ku qowlaan liman yujiizuuna lahu ninkay ijaaza siinayaan in shaaa haddou doona ninkay tilmiidka ahay qaala xadahanaa yuu yihahdaa wain shaa haddou doona qaala akhbaranaa buu yihahda sheekh yaa dhahaya tilmiidkan ijaazo siiye haddou doona ijaazas inagu wariyo in shaaa qaala xadahanaa wain shaaa akhbaranaa hal hal lilshaykhi xaqun fi an yujiiza litalmiid tilmiid ma huwa mamnuuc cinda اljumhuur fayakunu mamnuuc mubaaxan jawaabti waa la falyuclam dalika wاlcilmu cind allahi tabaaraka wa tacaala alqism اlkhamisu min aqsaami طuruqi naqli اxadiid xadiidka in lasoo guuriyo duruqdeeda waxaa qeyb ka ah iyo wa talaqiihi xadiidka in lala oo la qaato almukaatabatu almukaatabatu mubtadihi wa almukaatabatu min aqsaami turuqi naql xadi talaqi saas wey waxa in lasoo qoro wahwa mukaataba waxaa la yihahdaa an yaktuba shayku inuu qoro ila aalibu u qoro wahwa aalibkana ama shaykane gaa'ibun uu yahay shay-an uu soo qoro min xadiidihi kamid e bikaihi ugu soo qoro yihi markaas an yaktuba shayku ila aalibi wahwa aalibku waa dhihi karta w sheekh baa labada waa ku ansaxay lianna kula waaxidi minhumaa gaa'ibun can ilaakar marka wahwa tilmiidkana gaa'ibun ou yaa sheekha midaan la joogin shay-an wahwa an yaktuba shaykhu ila aalibi shay-an u qoro shaygoo min xadiidi kamida bikhatihi uu soo qoro sheekiyaa soo qorayo ardaya loo qoraya ardayga markii ijaazada loo soo qorayana ijaazaan dhihina marka wax loo soo qorayan meesha ma joogo ayib kaas kitaabo ah. aw yaktuba lahu dalika inuu sheekhi qoro litilmiid lahu litilmiid u qoro dalika wahuwa xaadirun tilmiidkina waa fadhiyaa wayaltaxiqu bidalika midkaas waxaa ayadana lamid ah maa idaa amara maa idaa amara dheh maa idaa amara sheykhi hadduu amro غayrahu غayra tilmidi ban yaktuba lahu dalika canhu ilayh bian yaktuba inuu qoro lahu litilmiidi dalika ay dalika xadiidkii canhu can shaykhi isagoo naaibka noqonay ilayhi ila tilmiid u qoray sheekiga qoray marna marna waxuu leeyaha mukhtaaru ninkaasaan ijaas kitaabkan xadiidkan u qoray magacayga adoo ku hadlaysa anoo fulaan fulaana waxaan ku soo qoray xadiidkaas uu le waa ku ijaazisii ma dhahay laakin mujarad alkitaaba laga hadlay markaasu ri wahada alqismu yanqasimu ayda ilaa nawcayn axaduhumaa an tatajarad almukaatabatu can alijaaza inay ka dharbeesho waa lagu soo qoray bas ijaazo laguma darin ana sheekh kataba ila tilmiid axaadiid ma dhihin hadihi axaadiidi farwiha cani ma dhihin marka mujarad alkitaabati min asheikhi ila tilmiid fi axaadiid mucayana maa xukmuha waa hal mid wa ayb wathani an taqtarina bilijaazati inay la xariirsato wa yani axaadiiu u soo qoray markaasu wuxuu raacay farwiha cani buu raacay faqad adintuhaa laka fi riwaayati cani bian yaktuba ilayhi wayaquula ou yihahda ajaztu laka maa katabtuhu laka aw maa katabtu bihi ilayka iyo wanaxwa dalika min cibaaraati اlijaaza kitaaba maa maca alilmi bilijaaza ama alأwalu midka horo wa huwa maa ida اktasara hadduu ku gaabsado calى اlmukaatabati faqad ajaaza waxaa baneeyay alriwaayata bihaa in mukaataba wax lagu wari karo kahiiru min almutaqadimiina wاlmutaأkhiriina dad badanaa mujarad alkitaaba tunazl manzilaة اlijaaza minhm ayub الskhtiyani wmansuur ibn اmuctamir wlayth bn sacd waqaalahu gayru waaxidi min الshaaficiyiin wajacalahaa abulmudafar samcaani minhum aqwى min alijaazati kitaabadaaba kasii daran ou leeyahy wa ilayhi saara waxaa u dhamaaday oo arrintaas usoo qaatay gayru waaxidi min alusuuliyiina wa abaa dalika qowm aakharuun kuwo kalena way diideen wa ilayhi saara min ashaaficiyiina qowlkan waxaa u tegay alqaadi lmaawardi waqaطca bihi fi kitaabihi alxaawi waa kitaab o fataawa wa huwa maطbuuc mawjuud wاlmadhab اlأwl oo in wax lagu wari karaa huwa صaxiixu اlmashhuur bayna ahli اxadiid wakahiira maa yuujadu waxaa la helayaa fii masaaniidihim wa musanafaatihim qowluhum inay yidhaahdiin kataba ilaya fulaanun fulaana iisoo qoray qaala xadahanaa fulaan marka sanadka saas lagu wado mujarad alkitaaba liannahu waxaa leeyay ma laa macnaa lilkitaabati ila atalmiidi fi axaadiid ida lam yasixa alcamalu wariwaayatu biha maxay tahay macnaheedi saasay danaa isleeyihin wاlmuraadu bihi waxaa loola jeedaa hada midkan ayb fi qowluhum kataba ilaya fulan qaala xadahanaa fulan wاlmuraadu bihi hada wa waxaa weyaan ijaazada oo kitaabada keligeed awa wadalika macmuul bihi mid lagu camal falo waayo cindahum macduud fi lmusnad اlmawsuuli xadiid oo mutasil ah yuu qeyb ka yahay wa fiiha waxaa ku sugan fi lkitaaba ishcaarun qawiyu bimacna ijaaza ijaazadii inay la jirto wax ogeysiinaya fahiya wain lam taqtarin bilijaazati lafdan ijaazadii lafdi ahaanba aan loogu dhawaaqinin faqad tadamanat ijaazata macnan ijaazadii macno ahaanay shalmisataa oo kitaabadii tatadaman maca ijaaza waa tawiil weeyaan uma yakfi fi dalika waxaa ku filan an yacrifa almaktuubu ilayhi ninka wax loo soo qorayo khat alkaatibi inuu garanayo sheekha wax soo qoray khadkiisa inuu khuduuda kale ka garanayaa la rabaa wain lam taqum ilbayinatu calayhi markhaatiyo buu ahayninba kitaabkiyaa soo gaaray markuu fiiriyi sheikiisa khadkiisa inuu yahay ou haddana qoraalkiisa risaala muwajaha ilayhi inay tahay ou ogaaday fa inahu yacmalu biha wa min annaasi man qaala dadka waxaa kamida qaar yihaahdeen alkhatu yushbihu lkhata khadka khadka kale waa shabaha qoraalkaa loola jeeda khadka khadka anaga xibrigaan u isticmaalnaa khadka hadda waxaa loo yaqaanaa waxaa waay qoraalka weyaan yani maktuud khutuud haddii la yihah waa qoraal khadkana xibrigaa la yihahdo shaqaba iskuma laha marka alkhatu macnaha qoraalka yushbihu lkhata qoraalka loo shabaha liana aladii yaktubu yakutu qalama cala alwaraq saasaa khad loogu magacaaba falaa yajuuzu lictimaadu calaa dalika dadaa yihahdeen wa hada gayru mardiyin midkaan waxaa weyaan raali lagama aha liana dalika naadir waay inuu khutuuda lakala garan waayo waa naadir wanaadir laa xukma lahu wالظaahiru ana haط الإnsaani laa yجtabihu bغayrihi walaa yaqacu fihi اltibaasu taas waaqع ay ubaahan tahay laa shaka nin adiga aad wax la baratay oo hadda anaga khuduudeena bacdunaa bacda ma yaqaano lesh lana maba loo baahno awelkii hore waxaa weyaan kitaabka shaykan boqolaal qofooda qorayso marka khadkan anta muxtaaj ilayhi wa tacuud ilayhi maraat cadida fatatacaraf caleyh laakin maanta waxaa laga yaabaa khadkaan inaan maalinba xataa fiirinin lesh liannu ma cindii xaaja ilaa ilaa khatika walasta bxaaja ilaa khati ilaa nin walo darsi wala u dhaafay inuu la hela mooye ayib ثuma dahaba غayru waaxidi min culamaaءi الmuxadithiina waakaabirihim minhm allayth bnu sacdi wamansuur ilى jawaazi iطlaaqi xadahanaa waakbarana in lagu iطlaaqi karo xadahanaa waakbarana fi riwaayati bilmukaataba mukaataba markii wax lagu warinayo xadahanaa akbarana waa la dhihi karaa in baa axaadiidka uu soo qoray ama ijaaza hala jirto ama ayna la jirin axaadiidyaa kusoo gaartay axaadiidtaas marka ninkii kuu soo qoray ma dhihi kartaa akhbarana xadatana mase waxaad leedahay akhbaranii fulanu fi ma katabahu ilaya min axaadiid sida saxiixa sida dambe waay laakiin nimanka hadda la magacaabay tawasacuu fiiha oo kitaabadii waxay ka manzilo dhigeen bimanzilati aلsamaaci min lafdi الshaykh ay kamid dhigeen ayb wاlmukhtaaru sa waxa weeyaan qwl man yaqulu fiiha ninka dhahaya kataba ilaya fulan qaala xadaثanaa fulan bkada wakada wahada huwa الصaحيiح laaئq bmadhabi ahli التaxari والنزah madhabkan waa midka laaئq oo ku haboon bimadhabi ahli التaxari dadaalka ahalkiisa iyo wالنزah naزaha soomaali marki liaa yani hufid waa hufid marada marki dadka aada loo dhaqayo marada wuu hufaa la yihahda nazaahadana waa laga lageedi ninka hufan oo nadiifka ah oo cayb iyo iyo tacni aan lahayn la yihahdo fulanu naziih haddaad maqasha laa cayba fiih aw laysa bimutahamin kaa weya wahaakada law qaala akbaranii bihi mukaatabatan aw kitaabatan wanaحو dalika min الcibaaraat haduu yihahdo akbaranii bihi bاxadiiث mukaatabata aw akbaranii bihi kitaabatan haduu yihahdo waa fiican tahay ama almukaatabaة اlmaqrunaة bilafظ اlijaaza axaadiiu kuu soo qoray wuxuu raacay waadintu laka an tarwiha cani fahiya fi الصxati wاlquwati markii xagga asaxada awooda laga fiiriya shabiihatun waxay u dhowdahay oy shabahdaa bilmunaawalati almaqrunati bilijaaza tanna waana soo dhaaftay ninkii sheekha kitaabka ku dhiibay kitaabkaan axaadiista ku qoran aan ku idmay qaada ku dhahay iyo ninkii inta axaadiidka uu soo qoro kadibna dib ka raaciyo wa ajastu laka riwaayataha canii gadaal ka raaciyo way isku dhow yihiin u leey labadaas ayb alqism السادس min aqsaam اlأkdi wawujuhi الnql إعlاam الraawi للطاalب بأna hada الxadيiث aw hada الkitaaba samاعh min fulani aw riwaayatه مqtasirا عlى dalika min غayri an yaqula irwihi canii aw adintu laka fi riwaayati aw naحwi dalika fahada cinda kaثiiriina طariiq mujawiz liriwaayati dalika canhu wa naqlihi min aqsaami اlakdi wujuhi naqli waxaa kamide eh, iclaamu raawi raawigo ogeysiy sheikhi waay iclaamu sheikhi liaalibi o ogeysiiyo biana hada alxadiida xadiidkan asiga aw hada alkitaaba kitaabkan asige samaacuhu maqalkiisi waa min fulaanin ou ka maqlay aw riwaayatuhu weeyaan yani kitaabkan sheikhiyaa ku yihi yaa fulanow kitaabkan waxa weeyaan waa xadiid oon fulaan ka maqla ku qoran ama wuxuu ri hada اkitaab min min riwaayati can fulan mqtasira calى dalika min gayri an yaqul lahu irwihi cani aw adintu laka fi riwaayati aw naxwi dalik macnaha waxa weeyaan mujarad اliclaam duna an yakuna maqruna bilidni bilijaaza kuma jirto iclaamkaas maxaa laga faa'iideysan kara markaasuu musanif hada cinda kahiiriina dad badan agtooda طariiqun waa mujawizun banaynayo liriwaayati dalika xadiidkaas in la wari karo canhu can الsheikh iyo wa naqlihi in sheika laga soo naqli karo mujawizun maa qabtaa kulligii mujawizun ism faacil ayb xukiya dalika can ibni jurayjin وطوائف من المحدثين والفقهاء والأصuلiyiin والظاahiriyiin وbه قطع أbو بكر بن الصباغ من الشhاaفعiyiin أbو نصر بن صباغ من الشhاaفعiyiina واkhtاarahu ونصرhu waxaa u gargaaray oo تqوiye ka samey abulcabaas alwaliid bnu bakri algamri almaliki fi kitaab lwijaaza fi tajwiiz lijaaza waata soo sheegna dadkaas oo dhan mujarad iclaami shaykh almarwiya litilmiidihi waxay yidhahdeen wuxuu tadamunsan yahay bimacna alijaaza waxa weeyaan waa wax oo oo aada u adag marka waa sidii hadda aan soo sheegnay oo tii hore haddeertaan aan lahayn oo alkitaaba mujarad alkitaaba ila shay tatadaman ijaaza mujarad aliclaam biana ma fi hada alkitaab min marwiyaati mujarad hada idan ijaaza iyo ictimaasha sidaasay lamid tahay waxaka alqaadi abu muxamed ibnu khalaad alramharmuzi alramharmuzi saaxibu kitaab alfaasili bayna alraawi walwaaci can bacdi ahli lcilmi wuxuu ka naqliyey anahu dahaba bacdigaas inuu u kacay ilaa dalika wax xakى عن bعض أهل الظاهر أنه iman ذahب إلى ذلك واحتج lh waana waana yani xujo muujiyey yani waxa weeyaan dad ahlu daahir ooba lagu yaqiini aslan ijaazada inay diidayeen yaa iclaamkii waxay leeyihiin waxa weeyaan wax waa lagu wari karaa laakin laguma camal fali kara ay weliga saasa u yaali markuu qoladaaska soo naqliyey yaa raamharmuzi waxtaja lahu yani qoladaas waxa weeyaan yani xujadoodii waa waa ku qancay markaasuu adilo u sheegay wa wa zaada faqaala wuxuu yiriyey raamharmuzi hadda waxay kamid tahay masalan low kunta anta tuxaqiqu kitaab alfaasili bayna ra bayna alraawi walwaaci waxyaalaha laga rabo ardayga markuu kitaabka xaqiijinayo an yuhbita hada lkitaab biraawi ninka shayka ah hadda waxaad leedahay fi khilaafi almaktuuطa waxaan ku arki magaciisa kayto kayta وممن نسبه بhذا الاسم إلى المصنف بن صلاح في kitaabihi d kitaabki o kaamil ah la sheegay ninki alifo ramharmuziya la sheegay marka an hada الkitaab mansub liman limram harmusi oo laga marka loo baahan yahay taxqiiqaat اlmaktuuطaat waa loo baahan yahy marka wuxuu ri law qaala lahu hadduu yihahdo hadihi riwaayatii hadduu yihahdo sheikhi iclaam waa laakin laa tarwihaa cani ha iga warinin uu yihi saas hadduu yihahdo kaana lahu litilmiidi waxau leeyahay an yarwiyahaa inuu ka wariyo riwaayadaas canhu can sheikh waxay lamid tahay kamaa low samica asoo maqlay minhu min ashaykh xadiiثa uma qaala low sheikh hadduu u yihahdo laa tarwi canii walaa ujiizu laka lam yadurahu dalika inuu warin karo waana soo martay laakin haddii cilo la aqbali karo ou sheego laa yajuuzu litilmiidi an yatataawala cala sheikh waxuu ri markan kitaabkan ankuuta xadiianaa sibay hurdo iigu jirtay mahuba laa tarwi canii laa yajuuzu lahu ama wuxuu ri anay akhtaa badan aan umalayna in kitaab ku dhacday walam uqaabilu biasli laa tarwi canhu yajibu an yaltazima laakiin biduuni cudrin maqbulin waadix waana kuu khabray haddana kuuma ogoli oon mubarir lahayn xaq uma laha inuu sheika taas laga maqlo tan loo jeedo wawajhu madhabi haaulaai qolada arrinta baneeyeen wejkooda waxa weyaan ictibaaru dalika midkaas in laga looga ictibaarsado looga qiyaasado bilqira'ati cala sheikh looga qiyaasado fa inahu idaa qara'a hadduu akriyo tilmiidkii calayhi cala sheikh shay-an min xadiidihi wa aqara awqira biannahu riwaayatuhu can fulaan ibni fulaan jaaza lahu tilmiidka waxaa u banaan an yarwiyahu canhu haa inuu ka wariyo wain lam yasmachu min lafdihi liannahu sheika lafdigiisa kama maqlin lanaka anta ladii qara'ta washeikh lam yusmicka lafdahu marka waa banaanta inaad ka warisi wain lam yasmachu xadiidkii uba maqlin min lafdi min lafdihi lakin الsheik huwa aladi samica min lafdi tilmiid xiina alqira'ati caleyh aw adintu laka fi riwaayati canii ya walam yaqul lahu uma usan dhihin irwihi canii aw adintu laka fi riwaayati canii ma usan dhihin bimacnaa ana tilmiid jaءa bاlkitaab الذي هو للشيخ فقرأه عليه والشيخ ساكن فمجرد القراءة عليه وسكوت الشيخ عنه ولو لم يعطي إذنا فإنه يجوز له بالرواية tanna waxaa lamid a buu ku leeyahay hadduu yidhaahdo xadiidkan kitaabkan xadiidka ku jiro waa riwaayaadkeydii buu ku yiri marka wuxuu ku leeyahay mujarad uu saas ku yiri inaad ugu warisidaa banaan walow lam yaqul laka adintu laka an tarwiya ilaa gayri dalik ayb wاlmktaaru ma dukira can gayri waaxidi min اlmuxadithiina wagayrihim min anahu la tajuuzu الriwaayaة bidalika mujarad iclaami atilmiid bimarwiyaati الshaykh dada yihah wax waa lagu wari karaa ibnu صلاح wاlmkhtaar ma dukira can غayri waaxidi min muxadiثiin وغayrihim min anahu la tajuuzu riwaayatu inaysan banaanin bidalika wabihi qaطca الshayku abu xamid الطusi min الshaaficiyiina walam yadkur غayra dalika waa baciid hadeertaan alkitaaba iyo iclaam wax farqi udhexaysa mala mt hadda musanifka qoladii hore ku jiray mujarad alkitaaba waxaa leeya wuxuu yiri waa looga maqli karaa haddii ku yihahdo axaadiidtaana anaa iskalene waxna laguma wari karo marka qoladii labada banaysay jidkooda waa sax qoladii labada diidaynana jidkooda waa sax laakin inaad kii horena aada qaadata kana aada diidid wej ma wa hada liannahu qad yakuunu dalika midkaas inuu yahaa dhici karo masmuucahu wa riwaayatahu kitaabka waxa ku jiro wuxuu asiga maqlay oo riwaayadiisa ay tahay ثم laa ya'danu lahu في riwaayatihi canhu inuu ka wariyana uusan u idmaynin waa likownihi laa yujawizu riwaayatahu in laga wariyo uusan banaynaynin likhalalin yacrifuhu fiihi khalal uu ku yaqaano walam yuujad minhu lagama helin sheekhi atalafudu inuu ku dhawaaqayo walaa maana lagama helin yutanazalu manzilata talafudihi bihi wax in lagu dhawaaqa la daraje ana marka oo tii horeba waa la dhihi karaa markuu soo qoray nafsa shay waxaa la dhihi karaa soo qoritaanka uu soo qoray inuu ku idmo ma aha lixtimaal anahu yacrifu fima kataba ilayka fi khalal nafsi ariiqa wa huwa talafudu lqaari calayhi markii wax lagu dul akrinaayo waa mid kale wa huwa yasmacu wayuqiru bihi xataa yakuna qowl raawi canhu asaamicu lidalika inta u ka yihahdo xadathana waakbarana sidqan markii sheika wax lagu dul akriyo oo sheika lafdigaada u maqlo marka runaad sheegay haddaad tira xadathana waakbarana wain lam yadan low fi yowbku idmin wainamaa hada midkan ka shaahidi uu lamid yahay ida dukira fi gayri majlis اxukmi ida dakara fi gayri majlis اxukmi xukumka majliska egon la jeginu shahaadatahu sheegay bishayin falaysa liman yasmacuhu an yashhada calaa shahaadatihi ninaa nin markhaati u ah markhaatigi ama amalqaadi inta la gaarin yaa wuxuu yiri shahaadadii qeyb kamid bishayin min shahaadatihi ou sheeguu ri fulaan waxaan ogahay ninkaas inuu xaqu leeyahay intaasna maalinkaas oo ka dayntay aniga majliski waa la fadhiya mujarad aan ninkan shaahidka shahaadadiisa maqlay hadduu hadhow majliska imaawa aniga naaibka ma noqon karin لأnnahu في غayri maxali adaa shahaada la joogo laakiin haddii ninkan amaama alqaadi uu markhaati kaco ma uu yihahda ninkaanan aniga shahaadadayda ku wareejinaya ashahaada cala shahaada shuruudaasay leedahay laakiin anigii adiga waa iska maqalnay anigiyaa soo qaadaya biduuni an aadana laka anigoo shaahidkii hore ahaa inaad iiga qaadti mujarad ananii xakaytu shay-a mima samictum maa yajuuzu la ayb wadalika mima tasaawat fihi shahaadatu wariwaayatu way kasiman yihin lianna almacnaa yajmacu baynahuma fi dalik fain iftaraqaa fii gayrihi shahaadada iyo riwaayada meelo badan ku kala tagsan yihin uma inahu yajibu calayhi اlcilmu waxaa waajib ku-a inuu ogaado bima dakarahu idaa صaxa isnaadahu idaa saxa isnaaduhu dheh uma inahu yajibu calayhi waxaa ku waajib alcilmu bima dakarahu yaab aniga uma inahu yajibu calayhi alcamalu yaa ku waajibay bima dakarahu idaa saxa sanaduhu yani waxaad ogaataa qole inay jiraan kala farqinayo riwaayay wax waa lagu wari karaa laakin laguma camal fali karo kolaa saas qabto oo liannaha bimathaabati munqaطic waa ijaazadii marka ninkan wuxuu ku leeyahay haddii ay ansaxday ijaazadii qolada ansixisay in ku camal fanaa waajib waay idaa saxa sanadu wain lam tajuz lahu riwaayatu canhu in sanad looga wariyo ma ansaxayso laakin xadiidka ninkaa inu wari hadda anaga bukaari oo kale axaadiidta waa ku camarmarayna laysa lanaa riwaayatuhu lisanad laakin maca dalika waxaa نثبت صحة نسبة هذه النسخة إلى البخاري لأن ذلك يكفي فيه waxaa ku filan صحته في نفسihi aniga سندkayga شheekhyuusan u anصحin laakiin m kitaabkan sidiisuu صحيح u yahay فيr بخاarي hadda sidiisuu صحيح u yahay lakin laysa lii سند يusilnي إليه marka ana laa يجuز للرiواaيaة بصحيح البخاarي بسند lakin يجuز لي العمل بma فيه من المتون waa mid hadda anaga aan ku dhaqano waay wallahu aclam sala allahu wasalam alaa nabiyina mxamed waalihi wasaxbihi ajmaciin